xafiid bigi axrihi masalan ba maalintii al arkay lama beri lama arki masalan haddana makaa kabacdi waxaa la arki yoomkii afraad ala arki kaasi xeed alalihaa diga masalan hadii maxariirsanin waa kala gogo-oy maalin waaa maalintii koowaad waxay aragtay hal waxay aragtay wax dhiig ay aragtay lama yoon waa ka joogsadi wax ma arkin markaa kabacdi lama yo soo jooga haddana yoomkii afaraad maalinkii horeeye waa arag lama yo waa ka joogsay waa ka go-ay maalinkii afaraada ah haddana ay arag kaasi xeed waaye wa aqalu oo bayna alxaydatayni aqalu duhri duhriga oo ahaa si u yaraan badan oo bayna alxaydatayni lama xeed dhexdoodii dhex galaaya cashara kama shan beri waaye walaa xadda hamsa cashara yooman ama ishan beri waay maxaa yeelay bisha haalibkeedii xeedi dhuhri kama kaali ahaa karto bil dhan xeedi dhuhri kama kaali ahaa karaan xeedka afartiisa haba ahaado kama ishan waxaa ka laazimaa marka haddii xeedka asyahay kama ishan waxaa ka laazimaa ina ahlo dhuhrin kama isha as ahaado been laxeedafayni ahlo dhuhri been laxeedafayni lamaxeey dhuhriga dhexgalaaya dhexdhuga dhuhriga dhexgalaa cashara yooman kama ishan beri waaye waxaa loo ahseexa waxaa ixtiraaza maalan baaqal oo bayn alxeed nifaasin as ixtiraazi waaya waxaa ka ixtiraazi oo nifaasin ah markaa sida oo bayna nifaasin waxaydin hadii sida hadane waxaad ka ixtiraazaa kaas aad ka ixtiraazaa halo duhur iyo bayna xaydin dhul bayn duhri hadii xayd iyo nifaas duhrigii xayd iyo nifaas dhexdeeda asdhex galo binaa-an maxaa la yidhi xayl xamiladii waa xeylka waa xeshaa alal asxadan qaban xamiladii waa xeshaa yani alasxnadan qabano waxaa waaye manaa waxaa lagu dhisaa kan lacalla waxaa la arkaa hadday xeesha ido xaamil ah oo yani ay qabaysato waxaa yani dhaci karaa inay dhasho markaas sidoo haweesatay dhashay waxii bacdalwalaada himaad kalmadeedika bacdi caloosheedii saas maaliraa waxii markii caloosheedii iwar ay naqato ay baneyso dhiiggii la arko waxaa laleeyahaa nifaas marka maxaa waaye bayna xeed bayna alxeedi wanifaasi waxaad ka yaraa karaa tamaishan waa ka yaraa karaa bayna alxeed wanifaas samaysan beri waa ka yaraa karaa manaa waxaa lagu dhisaa taas waxaa lagu dhisaa waxaa la arkaa inay xeesho sida xaamil markaasay waa habeesa waxaa yani usuuroobi inay dhashaad suurtoogi kartaa waa dhashay haddana waa dhagi kartaa waa dhashay wixii bacda alwilaada himaado nifaas waaye oo beenalxeedi ahaaday beenalxeedi oo nifaasi waaye waxaad ka yaraan karaa usigana tamaishan waa ka yaraan karaa haddii xeed dhuhri asay beenalxeeda tayni oo tamaishan beri iska yaraan karin haddii la yiraa aqalu min hamsata cashar la yiraa xeedka oo horeeyey macnaha ma go-in marki daa tamaishanaas ka yaraay duhur jam ishan beri ka yar yani ay daahir ahayd kabacdi waxay aragti maya waxa waaye aad markaasi waxa waaye ceebkii ma go-in yani tam ishan ma usoo wareegin dhiigaa ah, la arkay waxaa laleeyahay damu fasaad waaye dhiigaas la arkay damu fasaad waaye aqalu duhri oo bayna alxeedatayni duhriga oo lama xeed dhexdoodii ahaaday tam ishan waaye ama duhru bayna alxeed wa nifaasinne waxaa yani ah, banaan inaa shan adyaraada waa banaan yahay aqalulxeedi wanifaasin tama shan iskaraada waa banaan yahay mhm. waxaa kalaa jiraa duhri oo bayna nifaas iyo waxaydin ahaaday duhri oo bayna nifaas waxaydin ahaaday mas'aladii irshaadka waaye ma iska hidi waaye falow bimudati nifaasin irshaadka ka dhahay walow bimudati nifaasin mayskiri waayo walow bimudati nifaasin mayskiri waaye macnihii misaalka waxa waaye low ay dhasho oo dhiig ay arkin ama se waa aragti hal yoom ay aragti ama lama yoom ay aragti si waxya lamid ah markaa kabacdi waa tam shan beri waxay ahaatay daahir ay ahaatay markaa kabacdan yoom iyo leila haddana ay aragti dhiigii dhiiga dambe xeego a ahaa walow yani muddadii akar nifaas maxau ahay lxdan aalibkii maxaas ahay afartan waas muddadiiba u dhamaanin oo lxdanka ahaa oo dhalmadeed laga soo bilaawo ilaa waktigaas laga soo gaar dhiga erkeysi lxdankii badiga u dhamaanin akar nifaasi u dhamaanin maxaa yeelay lamadi dhig dhexdoodii waxaa galay dhuhri oo صaxiix ah dhuhri oo صaxiix ah yaa dhexgalay iftiinka waay irshaadka maxaa sameya watuxayadu waxaa lagu xeeg xugmiyaa biruyatihi dhiiga aragtadiisii waa lagu xeeg xugmiya macnaha naagta waxaa xeed lagu xugmihaa hadday dhiig aragto wakti oo xeed usuu bado wakti xeedan usuubini axkaamti xaaida dhan aluu dureersihaa yani qacdii hore aragtadiisii salaada waa ka tegaysaa wa ka inta waay walow xaamilan bay iska leedahay naagta yani xaamilada dhiiga ay arkayso oo foosha ka hor waxay aragto xeed waay aadharil qowleyn haddaan qabano lamada qoolkooda raajic haddaan qabano naagta xaalata foollasheed xaaladii waxay arkaysa xeed waay maca dalika iidii waxay ku jirtaa idoo saas ah waxay aragtay muddata maca dalika iidoo muddata lixdan ama afartan ah haddii racdii horo ay aragto markay dhashay bacdi macnaha shay ay aragtay dhiig aa ka soo daatay markii dhiig soo daatay ka bacdi majado waayo wakti wax yar masalan waxa waaye waxay heshay majatun asahemano aqalkiis maxaa tahay majatun kaaska aqalkiis majatun gemido waaye macnaha muddo yar waaye dhigta farta hore aragtay ilmal cagsigeeda maca dalika kabacdi waa engegti maca dalika waa engegti bayna nifaasin waxeedin maaa lahidi aqal duur binifas waay din inta maxaa yeel tam maka yaraahayo markii madi la helay muddo yasiira oo tam aan soo wareegin oo dhiigna la arkay nifaaskeedi waxaa laleeyahay dhiiggaase nifaaskeedi horeeyi waay dhiiggaas oo markaa kabacdi oo tam usoo soo wareegin oo himaado tami afar tami saddex idarujuufta aragtay masalan tam ma dhamaanin dhorigaas ah waxaa laleeyahay nifaaskii huriyey waay laakin waxii la arkay waxii la arko ay aragto bacda tamaishan waxay aragto faxeedun faxeedun jadidun xeed waaye ma laleeyahay muddatu nifaasay ku jirtaa nifaas maaha malaleeyahay nifaas waaye ma laleeyahayo maxaa yeelay walaa xadda liakari xeedka aktarkiisii xad ma lahaanin kuma koobna xadulxeed badigiisi wax kooban maaha akar duhri markii akar xeer hamsa cashar markii la hiriy waxaa laazimi aqal duhri tama ishana ahaado maxaa yeelay tama ishantan duhri tama ishantiisii xeer tama ishantiisii wuxuu ku sugnaaday istiqraal culamaa aayad iyo xadiid iyo duul xadiid yaal waa daciifa la keeni waa jiraa laakin xuja magalaayo ilaa waxa waaye istiqraa' culamaa culamada raraacideedii waxay culamada raacidoodi ku sugnaadayne muctamad waaye wayaxrumu xaramahaa ku xaaraamtoogaa maho wayaxrumu waxaa ku xaaraamtoogaa bi bisabab alxeede xeed dartiisi waxaa ku xaaraamtoogaa maladii kii aa ku xaaraamtoogaa oo xaruma xaaram biljanaabati janaaba darteedii waxay ku xaaraamtoogaayey yaa ku xaaraamtoogaa xaaraamtoogaa fi maxaa ahaa ku xaaraamaya janaabada salaadi iyo geerkeedii kanaana kasi adag maxaa yeelay waxaa ku xaaraam naqdi usiin wixii janaabo ku xaaraam ma aha uwa noqo waakaas uwa noqo mas'aladii baab yani janaabo baab lgusli noqo waxaruma haddana biljanaabati waxaa ku xaaraamto ma xaruma bilxadai maeno knاaf waxaa ku xaaraamtoowaay wixii oo xadadku xaaraamahay baabاlغusl ugala noqo knاaf maxaa ku xaaraamtoowaay ma xaruma bاlxadai xadat wii kuwaysa la-aan wixii ku xaaraamtoowaay aa ku xaaraamtoowaay xadad maxaa ku xaaraamtoowaay akriskii taawo sidii qur'aan lam sidii xaml lmasxafkii intaas ziyaada dheeraadka dheeraadka janaaba waay dheeraad intaa kala dhedheeryihiin janaaba yani waaa ku haraam intii xadan ku xaaraama inka zaaid ah, ka dheeraad oo badan aa ku xaaraamtoo waaye janaaba ku xaaraamtoo way fi xadadan waxaa ku xaaraamtoo waaye inti xadad ku xaaraama int ka badan aa janaaba ku xaaraamtoo waaye bas waxaa ku xaaraamtoo waaye xadadkii qaraadii qaraab ku xaaraam ahaayenin masul masxafkii xamligii yani salaadii iskugu jir waaye kulligi ku xaaraamtaa alaa kuli xaal waxaan soo sheegnay dheeraadkii waxaan ku sheegnay baabulgusli aa kusoo sheegay intaan kulli baabulgusli aan kusoo sheegnay waxay dheeraad ahay fi baabulgusli aan ku sheegnay meehan waxaan ku sheegnay ziyaada dheeraad meehan waxaan ku sheegnay wacubuurulbiziji ma oho wayhabuma waxaa ku xaaraamtoogaa bilxeedi bisabab alxeedi xeed sababtiisii waxaa ku xaaraamtoogaa shay kalaa ku xaaraamtoogaa maxaa waaye shay kale ku xaaraamtoogaa waxyaalaha ashyaa kale aa ku xaaraam naqda oo dheeraad ah oo janaabada aan ku xaaraam ahayn aa ku xaaraamtoowaayeen janaabada ninkiisi masaa'idka hadis yimaado oo idida asogalo idi kale ee leedahay waa kabaxi kari hadis mufti oo yani asuubileed magaarid hadis la imaahaynin waa moodi kari inta waa soo maraay ididaan kasoo galay idida inta leedahay masalan ba hadis ka baxa waa heli kari waa banaanaay waa banaanaay intaan abuurkii dhanaa ka xaaraam naagti xaaida ahayd qabuurkii maxaa la yidhi waxaa ku xaaraam naqday waxi janaabada ku xaaraam ahaa aa ku xaaraam iyo ashyaa kale ku xaaraam ah ashyaada kale waxaa kamid ah masjidkii marijiisii sameyd xaaraamku aad ku xaaraamtoogaa dhiiga sababtiis u xaaraamtoogaa in khaafat talwiisuhu in khaafat haddii ka cabsiiso talwiisahu talwiisa dami dhiigii dhaloobidiisii macnaa dhiigii daalashadiisii ama ka taslishiis haddii dhiigga kadaadadoo haayo waxay ka cabsiasa hadii masaaid mato inaa dhiiga masaaidka ay kubi'iso ay ka cabsiyaysa talbiis oo bi'intiisi ama haleentiisi oo masaaidka lagu haleeya dhiiga ay ku halayso ay ka cabsiyaysa haddii ka cabsihayso dhiigeedii inaa masaaid ay ku halayso ay kubi'iso oo ay ku daadiso ay ka cabsihayso xaaraam waaye marto masaaid xaaraam waaye janaabada meesheedii waa mari kari oo hadii be oo mugti isku xasiliid soo haddii irid kale ku taaliida dhiigeed atartaa uma banaana mijidkii cubuurkiisii aa ku xaaraam ah talwiis hadday ka cabsiiso talwiis roobidiisa haddii ka cabsiiso macnaa dhiigii daanashadiisa asoo daatay ka cabsiy hadii waa socotaa dhiiga ka daadowhaa dhiigaas ay masaa ku daadiso ay ku dhalooyso ay ku bi'iso ay ku haleyso intaana siyaaqila alahaas haddii ka cabsiisa inay ku bi'iso masaaidgeed ay ku hadlaysa ka cabsayayso inay masaaidka marto ka xaaraan waaye ka xaaraan waaye markaas shayga kale maxaa waaye culamaad wasoomu soomaa ku xaaraantoowa soom aa ku xaaraantoowa soomkii ku xaaraantoowa soom aa ku xaaraantoowa laakin xaaidii naagti xaaid lada ahayd imaamzay gabadha xaaraam ku ahay hadii daadi kacabsiiso haddii kacabsaynin waa u banaanaay haddii dhiigeyda daadahaynin ay engegan tahay oo dhiigi inaas urtasa ay kacabsahaynin waa u banaan yahay buurho u banaan yahay meelaan waxaas dheeraad ah meeshaan ku dheer yani soomaa dheer hadan soomkana waxaa ku xaaraamtooga meeshaan cubuurkaa dheeraad ah yani yaxrumu calayh waxaa ka xaaraama asoomo soomaas xaaraan ama ninkii janaabada qabi haddii cawadiica junuubo waxaa u banaanaya maalinta inaad soomo oo banaanayo cawadiia janaaba galay xaajadiisa cawadii gutnaafkiisaas la isticmaalay waa ku baryay yani waa sooma soonkii oo banaanaay oo maka bureynin waa ansaxaayay soonkiisii ama xaaidii dheeraad waxaa adan xaadida waxaa dheeraad ah idan xagga lu soo sheegaya xaaidda waxaa dheeraad ah ay qabtaa oo zaa'id ah soonkeedi ansixi maayo haddii iyadoo xeed qabto ay ka dhaqhay dhaheedna qanin soonkeeda ansixi maayo intaa dheeraad ah ويجب غضاؤه بخلاف الصلاة اسجوا هاي سبحان الله شيء كلامها شخصينا لكن waxaa sheegaya imaam nawawi radi allahu tacaala canhu kutubihiisi barkoodi majmuuc camal iyo kutubaha kala badan muhimaad ah ah. waxaas leeyahay fatima iyo nukat iyo leeyahay waxaa ku sheegay waxaas leeyahay baabulxeed abwaabta oo axkaamta si u ah yani balees badan waayo oo adag waayo in badan oo culamada waaweyn oo culamada waaweyn kamid ah waa qalad badan ay ugu dhaceen fankaas masaaishiisii qalad ay ugu dhacday laakiin muxaqiquunta axkaamta si abuubakar xaban maruzi abubakar shaashi maxkuum axkaam lira iyo nimanka iyo jarjani iyo macaamil iyo intaasi tasniif kaamil yay kala yeeleen baabulxeed kutub oo gooni ay usuubiyeen daarini kaas ahaan oo culama aimat alciraaqiyiin kamid ah nimanka ciraaq dadka loo cuskada kamid ah mas'ala mutaxayira kaligeedi mujalad weyn usuubiyey wax kale kuma jiro kitaabkaasna mujaladkaasi weyn ilaa masأla mutaxayira maahan ruuxii ku tacaluqo waxaas raacsiiyey mas'alayaal lafiifi oo usiga lagu hormarin ashyaa badana waa ku xaqiijiye meesha oo ah muhima oo axkaamulxeed ah imaam nawowi waxaase aniga oo imaam nawowi ahay maqaasidiisii fadigeeda waa soo gaabiyey kuraasayaal kuraasayaal kuraasayaal oo maxaan shiyaalyar aan ku gaabiyey وxiimaha oo muhimaadka badi ad kusheey شharxaan oo mhadadka kamid ah waa kusheeydo imaam xarameyn kitaab نihaaya leeda asleha waxaa isku kulmiyey baabاlceed نصf mujalad weyn asku kulmiyey waxaa la yihaha waxaa sidi bacda masa'il sfra sfradii kudradii markiis xusi bacdigeydii yaa sidi ninka oo fiiriyo axkaam اstiaada ninka axkaam اstiaada arka inas xanaawo aska dhirfo ma aha maxay suwarkiaa soo naqnaqaysa door itasalsul aa la arkaa yani baabka dhexdiisa wax badan ay kusoo naqaysaa asxaabtaani waa bastiyeen raximahumullahu mashaaficiye ah masaa'il xeed basti oo aad xeel dheer ay bastiyeen waa caddeeyeen cedeyn oo kaamil ay caddeeyeen farac badan ay ka bixiyeen dagaal weynay kusuubiyeen masaa-ishiisa in lasoo dhaweeyo amsiladay badiyeen axkaamtiisa celcelinteeday badiyeen ani imaam noodan ah xeedka waxaan ku kulmiyey sharxu muhadab mujalad weyn aan ku kulmiyey oo nafaa'is weyn yani kulmistay marka hadda waxaan arkaya sida inaan soo gaabiyo marka faasid keliya aan la imaado waxaan u wadaa taasi kulli yani inaan ku baraarujiyo ninka daalibulcilmiga ah haddii iskor joogsado yani dheeraanteedii inaaska dhirfin ahaan u keenay maxaa yeelay waa soo naqnaqayeysaa تلميذki waaas wii loo soo celceliyo hayaa kii loo soo naqo hayaa as ilaahin ahaan waxaana hunguri weynahaasin in sha allahu tacaala aan ku dadaalaa inaan dheerayni ilaa muhimaadkeedii iyo qawaacidkeedii oo madbuubka inaan keeno iyo qalbiga ninka aalibka oo dalab nin dalab fiican ninkii haasto ninkii dalab fiican leh oo yani lilaahi u ah cilmi jiris lilaahi ay ka tahay oo qasdi saxiix ana haasto oo qasdi saxiixna leh oo cilmi barasha leh yani yani mahaan yani shuqulkan oo xeedka iyo axkaamleyda warka ay ka sheegayaan karaahadiisi afiirilin ma fiirihaayo dadka leehayo waxaan maxaa noogu gali ununka ninaan nahay ununka ma noogu dhacaayo naagaas ku dhacaa maxaa noo keeni kuwa leehayaan masaa'il xeed yani waa loo baahan yahay raggaa u baahan maxaa yeelay bacideedaa badan waxyaal badanaan arki oo badan aan arkiyaasin rag badanaa rag iyo naagba ay weydihaayaan masaa'il oo daqiiqa ay weydihaayaan oo dhacday oo jawaabteediina aan loo toosin jawaabteeda saxiix aan la helin ilaa niman oo maahiriina axkaamta maahirka udhaqatay oo aad axkaamta lafahoodi galay oo mutamakinuuna bilfiqi ah maahane bibaabilxeeb yaqaano waxaa la ogaadaya yani xeeb waxa waaye umuurta oo caamada ah oo sunanaqahayso waxyaala badan oo axkaam ah aa ku tacaluqaysaa korkiisii see loo baaneen hore kale dahaaradiyaa ku tacaluqdaa salaadaa ku taaqruda qira'at lqur'aankiyaa ku aftacaluqa soomkiya ku tacaluqa ictikaafkii xeskii buluuqii wadcigii dalaaqaa ku tacaluqa hulcaa ku tacaluqa dhiilaa ku tacaluqa kafaaratu lqatli yaa ku tacaluqaysaa iyo geerkeedii qibta ku tacaluqi istibraa intaas iyo keyrkood min alaxkaam marka in loo dadaalo waajib waaye waxyaala xaaladiisa saan ahaatay in loo dadaalo waajib waaye imaam sheekh darimi waxaa isleeyahay aimat lciraaqiyiin kamid ahaa waxaa isleeyahay mutaxayirada xeedka oo mutaxayirada kitaab oo dhumi waaye masalkiisii oo maqaam baxsigiisii wax uqamaayo malasanifin oo qalbiga fiyuhihaayo ilaa aniga waxaan rajeeha ilaahay fadligiisii aan ku rajeeha waxaa aniga kulmiyey oo sharaxaa namnawayaa leh oo sharaxaa aan ku kulmiyey xaqiisi oo kaamil ah inaas yani os oofsado kaas oofin kaamil ah kaas mas'ale kasta yani oo dhacda ilaa ay dhacdo waxaa loo helaa insha nasa aan u helaa ama istinbaad laakiin mawdiceedii ninka mukamal yani mudaalacadiisii maalcashadiisii ninkaan kaamil aan una qanin baabulxeel kaamil aan una qanin barashadiisii yani waa ka qarsoomaysaa ilaahay inta laga qariimo loo daro marka sana qamariya aan soo sheegna iyo hilaaliya saddex boqol iyo konton iyo afar yoom sanadun iyo khumus yoom iyo suduskiisii lamada kasra oo zaa'ida maxaa waaye khumus iyo sudus lama kasra waaye macnaha ayaamta fi kuli halaaثiin sana waxaa ku zaa'idaysaa ala yidhi culamada ay yidhiin sharkaabi iyo rag badan jirmi iyo ibn ibn xajar iyo tami kuyoom yaa gelay maxaa yeelay sababta ay ku gelay tami sababkoodaa beri waxa waaye shamsada iyo qamarkaa kukulmaayaan kaas haddiid ku qaweysid sanayaalkii sana walbaba waxaa yani qeyb unaqaa humus yoom isudus yoom imaa biruyat hilaal bisha aragtadeedii ziyaada malhaan ama ziyaada ma lahaanin inta waxaa waaya tama wanakasa tama wanakasa meegala bilawati sagaal waaya ilaaliida bilne yas'aluunaka aa ku sugaysaa ilaaliida inay muhim tahay yani yas'aluunaka can ilahilati ilaahay kuliya mawaaqiitu maldhayn walinaas intaa dhan axkaamteeda ku jira mawaaqiit linaaska fi xigta sini fi xayaadka kulia ku jira fi buluuqa intaa ku jira ama cadadiida intaan waaya tama wanakasa waxaa la arkaa ilaa imaam nawawi kitaabkiisii sharax muslim waxaa isku leeyahaa ilaa afar bil tamaam waa naqi karaa ilaa afar bil yani naaqis waa naqi karaa afar bil waxay mooda baya maxay naqato bil ilaa soddon soddon soddon soddon unug aleyna bishaas lay soddon aheed bishaan maxaa soddon basuuroobi karaa maaha ilaa afar bil tamaam bisha waa ku dhimaa kartaa banaan ilaa afar bil yani nuqsaan waa geli karaa labaatan sagaal labaatan sagaal waa naqi kartaa intaas waay bacdi waxaa ka badan ma jiro afar bil waxay ka badnaa tama wanakaas xagiigalaya waay shantii khumuska inta dhex galaysa loo wadaa hmm. waxa waaye marka shamsiyada waxay naqatay saddex boqol iyo lixdan iyo shan yoon iyo rubuc yoon tan waxaa la yidhahaa qibdiya waaye bilsha oo qibdara masar oo yani ay tashalaan waay masarka asalkooda waxay ka bilaabataa bilaawayda tuut waaye waxaa aakhirkeed ah masri bilahda ah waa kaas intaan waay tisca siniina taqriiban waaye naqsi oo waxaan oo xeed iyo duhr oo yani waasicna qeynin hadiiska dhinsama waxba odhin waayo qamariya waaa waaa qamariya qamar bisha loo nisbeeyey sanatu qamariya alaaa miya arbaat hamsuun yoma khumusu sudus waayo maxaa soddon sano walbe waxay ziyaadsataa iyada zaaid ku ah soddon iyo ko usuurkaas sababtiisi haddaad soddon gabed soddon sano ad ku qeybisid kamii ko beri sano walba oo sod soddonka beri oo kamid ah soddonka beri kamid ah waxaa kumus yoom isudutiisa galaa yani lix beri oo iida kamid ah maxaa yel lix beri iida kamid ah hadii loo qeybiyo soddon soddon shanaad maxay naqati lixay naqaye mao lix meel min shan lix meel hadii shan loo qeybiyo maxay naqaysaa oo soddonka dhacdiisi waxaa naqeeyey lixay naqeeyey bud waay markaas yihiin shantii soddonkee shan meel haddii laga dhigo oo min lexlex maxay naqeeyen humus soddonkii shantii sohorkii maxay naqeeyen aluqiga yani soddon aluqiga oo lex oo soddonka kamid ah marka sudusas naqaa sudusas naqaa marka sano walba oo soddonka kaberi ah ama humus yoom yaa khaas u naqahaa agooni ah suduskiisi intaa waay marka cunugaad isgaaro yani tama ishan hadda isgaaro waxaa la rabaa inuu daro soddon sana haddii laga dhigo tamiya koogaa galaa waxaa baluuqiisi asugnaahaa axkaamu buluuq takliif yani ah, mukalafkuna ahaa oo salaada ay kuwujuubaysaa nin baaliq ah waxay laga rabi aa laga rabaahaa markii tan ay shanta sano shan beri inis lagu daro haddii shan beri inis ay ka dhiban yihiin yani dhamaa tama shan yani qamariya aa ah, la rabaa qamariya ma gaarin maxaa yeelay tama shantiisi waxay ku go'day kamay shantiis kamil kamariya waxay kugo'eysaa kamay shan sano iyo shan beri iyo nis shamsiyada waata waa soo sheegnay ta hadda anu kuxisaabano waayo oo fasalka anu xisaabado hayno maanta waxa waaye haddaanay waxaa laleeyahaa gu-a waxaas joogaa kontomaad waxaa la yidhaha todoba adaa bilaawda afartii ko kontomaad todoba waay maanta axad isniin talaada arbao arbaco khamiis jimco sabti todoba afarti todoba haddaa joogaa mase hadii yani kusuga ha isku wareereyna cilmiga kan kaasana baabka imaam nawowiya kasoo khayliyeen ahireen waxa maskaxda ay ka dharsiyeysa waaye in laga dharsa ma aha dadka yani leehaya mas'aladani masale unaka la khuseysa ma aha warkood ala fiirinin waa kaas intaa waay salaatu shamsiya situuna yom rubuc yom waay ilaa hal gabal maahane oo saddexdaa boqol kamid ah yoomkaas gabalkiis kamid maahan salaatu lcadadiya alaata mia yom wa situuna waay waa la ogyahay yom soddon soddon yani sida boqol iyo lixdan soddon taman meel tama iyo laba meel min soddon saddex boqol iyo lixdan waaye mana kadhinsa mayso mana kaluksaameyso baajuuri iyo sharqaabi iyo raggaas dhanaa xuseen saasay ku sheega subxaan allah tacaala canhu allahu xasiri wayajibu waxaa waajibaa qadaahu qadaa soomi soomkii qadaysaa waajiba bisalaati salaad salaada khilaafsan يجب مxaa waajiبaa qضاءه qضاء الsooم soomki qadiyaa waajiبaa بkخلاaف الصلاaةi salaada khilaafsan waxa uu daliila caaisha qolkeedii ay tiri radia الlahu taعaalى canha kaana yuصiibunaa dalika xeebtaa waana u dhici jiray fanumr waxaana la mri jiray bqضاء الsoomi soomki qadii waana la mraayey walaa nu'maru yani maloola amreynin biqadaa salaati salaada qadaheediisoo gudideedii maloola amreynin xadiidka muttafaqu calayhi waaye yani in ijmaacna waa kuguntami kaasas ijmaaca yani kuguntami maxaa yeelay salaada yani tikraar ay leedahay oo wakti walba yani ay soo noqotaa soomka khilaafsan intaan maxaa yeelay شheeka مصنفka مسألة الصلاaة في قبل الصلاة kusoo sheegay qضيa waaجiبaa يجiب waxaa waaجiبaa qضاء الصooمyaa waaجiبaa soomka inay qabayso salaada khilaafsan caaisha qolkeedi oo daliilah haddana waxaa li yaxrum xaram ahaadaa بisabaب الxeedi xeebti sababtiisa waxaa ku xaaraam ahaadaa waxaa ku xaaraam ahaadaa <clears throat>